رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii riyaad saalixiin ayaan weli ku jirnaa waxaan maraynaa kitaabkii qaybihii ugu dadambeeyey axaadiistii mahuuraadkee la firdhiyey iyo kuwii macmacaanaa wa canhu waa saxaabigii hore waa abi hurayre annahu samica wuxuu maqlay rasuula allaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu odhanaya rasuulkii ilaahay oo dhahaya ayuu maqlay kaanat imra'ataani laba gabdhood baa jiri jirtay macahumaa waxaa nicigooda ahaa eh, macahumaa ibnaahumaa labadooda cunug macnaha laba inan ama laba wiil bay kala wateen jaa di'bu dhurwey baa yimid ama waraabe fadahaba wuxuu la tegay bibni ixdaahumaa labadooda mid ka mid ah canugiisii canugeedii ayuu markaa la tegay fa qaalad waxay ku tiri lisaaxibatihaa saaxibadeedii waa tii canuga laga qaataye innamaa dahaba biibnika ama bibniki cunugaagii baa lala tegay kayga waaye kanee kaagaa la qaatay wa qaalat ilukhraa tii kalena waxay tidhi innamaa dahaba biibniki canugaaga waa midka la qaatay halkii cunug bay ku dhegan yihiino tanna gacantan bay ka jiidaysaa tanna gacantan bay ka jiidaysaa kaygii waaye iyo keygii waaye kaagaa la qaatay maya kaagaa la qaatay isku haystaan fataxaakama waxay u garsoor tageenay u xukuntameen ilaa daawuuda sala allahu calayhi wasalam nebi daawuud nebi daawuud ayay u tageen faqadaa bihi wuxuu u xukmiye daawuudna lilkubraa tii weyneyd eh, fakharajata waxay ku soo baxeen calaa sulaymaan ibni daawuud fa akhbarataahu way uga khabreenoo arrintii bay uga sheekeeyeen iyo xukunkii aabbihii riday fa qaala wuxuu yidhi i'tuunii biasikiin midi ii keena ashuqahu aan kala gooye canugaan baynakumaa baynkiina waan idiin kala jaraa kallimaas ku haysataan naag bacadkeeda ha qaadato faqaalat isuqraa tii yareed waxay tiri laa tafcalha falin sulaymaano raximakallah ilaahay ha kuu naxariista iska daaha kala goynin ee iska sii huwa ibnaha inankeedii waayee aydaa iska lehe tii weyneed maxay tiri jabkihii isiiya ani cadkayga isiiya tii yareedna waxay tiri maya dhaaf saa ha yeelini iska sii waa canugeedee faqadaa wuxuu u xukmiyey sulaymaan bihi canugii lisuqraatiya reed muttafaqun calayhi waayo wuxuu ogaaday shafaqada iyo raxmadda hooye ay leedahay hadday gabadhan ayadu dhashay wuxuu dareemay inay tiri xataa haddaan lay siinin ha iska noolaado tanna waxay door biday in la kala gooyo canug la kala gooyna ma noolaanayo inaynan ayado dhalan buu dareemay fafahamnaahaa sulaymaan sulaymaan baanu fahamsiinay buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala wa kulan aataynaahu xukman wa cilman wa can mirdaas alslaniy radia allahu canhu qaala mirdaas wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yadhabu way tegayaan alsaalixuuna dadkii fiicfiican alwalu faalwal say u kala horhoreeyaan bay u tegahayaanoo adduunkay dhambanaynayaan dadka fiican way dhammaanayaan wa tabqa waxaa baaqi noqonaya xufaalatun buunsho oo ka xufaalati shaciiri aw itamri qubka iyo buushada shaciirta iyo timirta oo kale ah adduunka waxaa isku soo hari doona sakhajaan iyo mid xun iyo midaan qiimo lahayn iyo midaan faa'iida lahayn laa yubaaliihum allahu baalatan ilahayna uu yeeli maayo haddii dhagxaan lagu soo qubo haddii la halaago haddii dhib kale la gaarsiiyo rabbi uusan u aabba yeelaynin rawaahu lbukhaariyun baa xadiidkaa wariyay dadka tasbiixsada dadka towxiidsada dadka dadka macruufka amra dadka dadka munkarka ka reeba wixii oo dhan way tegi doonaan way israacraacayaan alawal falawal baa loo kala tegtegayaa xufaalaa soo haraysa buunsho iyo wasaq wasakhda shaciirta ama timirta oo kale ah wa can rifaacata binraafic azuraqiy radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa'a jibriil jibriilu ayaa wuxuu u yimid ila alnabiyi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi jibriil maa tacudduuna maxaad ku tirisaan ahla badarin reer bader fiikum dhexdiina rasuulka allow dadkii beder ka qayb galay ka waran jawi dhexdiina say ku yihiin qaala rasuulku wuxuu dhahay min afdali lmuslimiin waaye waa muslimiinta kuwa ugu fadliga badan xataa gobol dembi weyn oo dul gaarsiisan sameeyey ilaahay uu ka cafiyey subxaanah wa tacaala ninkii sirta nebiga bixiyey ee lagu magacaabi jiray xaatib bin abi baltacata cumar markuu dhahay iiddaa qoorta aan ka gooyey munaafiq buu noqday daa beder buu ka qayb galay buu dhahay nebiga sala allahu calayih wasalam cumaroo maxaa ku ogeysiiyey reer beder ilaahay muxuu yidhi wax allaala waxaad doontaan sameey waan idiin dhaafaye marka muslimiinta kuwa ugu fadliga badan ayaan ku tirinaa aw kelimatan naxwaha ama hadal u dhigma ayuu markaa yidhi qaala rasuul ee jibriil wuxuu yidhi wakadalika saasoo kalaa annaguna man shahida badran aan ugu tirinaa dadka kuwa ugu fadliga badan ciddii beder ka qayb gashay oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid ah malaa'igta markaa ka mid ah ileen malaa'ig baa ka qayb gashay maalinta dagaalka rawahu lbukhaariyu wa can ibni cumar radi allaahu canhuma qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi idaa anzala allahu hadduu ilaahay soo dejiyo tacaala amarkiisa sarreeye biqowmin qowm cadaaban cadaab uu ku soo dejiyo asaaba alcadaab cadaabkaa wuxuu asiibayaa man kaana fiihim in allaala inta ku dhex jirtaa ha fiicnaado ha xumaado saalix ha ahaado muwaxid ha noqdo mushrik ha ahaado kulli wuu asiibayaa uma kabacdi bucitsu waxaa lagu soo saarayaa calaa acmaalihim acmaashooda qof kasta niyadiisaa lagu soo bixinayaa hadhowna muttafaqun calayhi wa can jaabir radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana jidcun qori ayaa jiray oo yaquumu ilayhi wuu istaagi jiray annabiyu sal allah calayh wasalam yacni fi lkhudbati khudbada markuu akhrinaayo jidciga waxaa loola jeedaa waa saakha timirta timirta jiriddeeda ayuu nebigu ku istaagi jiray waa intaan mimbarka loo samaynin khudbaduuna ku akhrin jiray falamaa markii wadica almimbaru mimbarka loo dhigay rasuulka samicnaa waan maqalnay liljidci jiriddii ama qorigii timirta ahaa mila sawti cishaari hal cishaar ahoo sida ah codkeeda oo kale xataa nasala alnabiyu ilaa nebiga uu soo degay sala allahu calayhi wasalam fawadaca yadahu gacantiisa ayuu calayhi qorigii saaray fa sakana qorigiina wuu xasilay wuu aamusay oohintii waa joojiyey wa fii riwaaya werin kale waxay ahayd falamaa kaana markay ahaatoo la gaaray yowmu ljumcati jumcada maalinteeda qacada annabiyu nebigu wuxuu ku fadhiistay cala almimbari mimbarkii fasaaxati nakhlatu geetimireedkiina wuu qayliyey allatii taas ama way qaylisay allatii taasoo kaana uu ahaan jira nebiga ama uu ahaa yakhtibu mid ku khudbeeya cindaha agteeda xataa kaadad ilaa ay sigtay an tanshaqa inay kala jeexanto inay kala go'do ayay markaa sigtay wa fii riwaaya fasaaxad way qaylisay siyaaxa asabiyi canug yar oohintiisa oo kale fanasala alnabiyu nebigaa u soo degay sala allahu calayh wasalam xataa akhadaha ilaa uu soo qabtay fadammahaa ilayhi xaggiisuu u soo dumay fajacalad waxay guda gashay ta'inu inay i'iinaynayso aniina asabiyi canug yar sida uu u iniineeyo alladii yuskatu la aamusinaayo canuga markuu oohinta goynayo uu leeyahay saasoo kale ayay gudagashayoo codkii oohinta go'go'a ahaa ayay bilowday xata istakharad ilaa ay sugnaatay qaala rasuulku wuxuu yidhi bakat calaa maa kaanad waxay u oysay ma taqaaniin waxay la oysay wixii ay ahaan jirtay tasmacu min aldikr dikriga ay maqli jirtay rawahu lbukhaariy khudbadii lagu dul akhrin jiray iyo dikrigii allah iyo aayaadkii ilaahay oo ay maqli jirtay tiisay markaa la oynaysaa wa can abi faclabat alkhushani jurhuumi bni binnaashib radi allahu canhu can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi nebiga ina allaha tacaala ilaaha sarreeya farada wuxuu waajib yeelay faraa'ida waajib yaalo waxyaabo badan ayuu farad ka dhigay ee falaa tudayicuuha ha ku ciyaarina xafida oo ilaaliyo ha dayicina waxadda wuxuu xadaday xuduudan xuduud waxyaabo xuduud ahna wuu jeexaye falaa tactaduuha ha ku xadgudbina waxarama wuxuu xaaraantinimeeyey ashyaa'an waxyaabo falaa tantahikuuha ha dilaacinina wixii xaaraam laga dhigayna ha dardarina wasakata can ashyaa sheeyaalana wuu ka aamusay raxmatan naxariis lakum adinka laydiin naxariisanayo sababteeda hayra nisyaanin ilowsha la'aan waxyaabo badan buu ka aamusay ilaahay naxariis <coughs> darteed idinka laydiin naxariisanayo ma uusan ilowsanayn falaa tabxatuu canha ha baarbaarina xadiidun xasan rawaahu daara qudni wagayruhu wacan cabdullaahi bni abi awfa radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi hazawnaa waan duulnay maca rasuuliillaahi baan la duulnay sala allahu calayhi wasalam la jirka nebiga rasuulka micigiisa ayaan la duulaan qaadnay sabca khasawaatin toddoba duulaan na'kulu ljaraada ayaxaanu cuni jirnay ayaxaan cunaynay buu yidhi wa fii riwaaya na'kulu macahu aljaraada ayaxaan micigiisa la cunaynay rasuulka sala allahu calayh wasalam muttafaqun calayh waxyaabaha dhintay bakhtigee la cuni karin markuu tilmaamayey rasuulka wuxuu yidhi waxaana loo baneeyey laba meyd iyo laba dhiig labada meydna waa ayaxa iyo kalluunka labada dhiigna waa beerkii beeryaraha xaaladaha marka waxay tilmaamayaan inuu xalaal yahay wacan abi hurayra ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa yulbaqu lagama qaniino almu'minu qofka mu'minkaa min juxri waaxidin hal gud keliya maratayni laba jeer muttafaqun calayhi qofka mu'minka waa qof feejigan maanta hadduu dagmo mar labaad ma dagmahayo saa darteed ayaa waxaa la yidhaahdaa qof mu'min ah xanigood laba jeer lagama qaniino haddii lagaa qaniino casnimay noqonaysaa wa canhu qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi alaaatun saddex qofood laa yukallimuhum allaahu ilaahay lama hadlaayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaama walaa yanduru mana fiirinaayo il xariis ah ilin xaggooda ku fiirin maayo walaa yusakiihim mana tahirayo walahum cadaabun cadaabna way leeyihiin aliimun ee xanuun badan cadaabka kanna way leeyihiin ka koowaad rajulun waa nin calaa fadli maa-in biyo ziyaado haystaa bilfalaat dhul bahgooyana jooga falaad waa meel cidla ah oo oomana ah falaadka waxaa loola jeedaa macnaha waa dhul mataqaanaa nabaad aan lahayn biyo aan lahayn oo makaanu halaag ah yamnacuhu wuxuu u diidayaa biyihii min ibni sabiili musaafirka dadka jidmareenka ee waddada maraaya ul buu haystaa biyihii markaa u diidaya ka labaad warajulun waa nin baayaca rajul nin la baayactamay silcatan badee uu la gorgorsaday bacda alcasr casirka kadib casirka kadib kaas waxaa looga dhigay sharafta ay leedahay waayo malaa'igta habeenkii maalintii baa kulantaa laakiin xilli kasta ay noqoto waa mamnuuc faxalafa billaahi oo ilaahay ku dhaartay liakhadahaa inuu ku soo qaaday bikada wa kada oo fasaddaqahu kii kale uu u rumeeyey wahuwa calaa hayri daalika asagoon sidaa ahayn wallaahi badeecadan afar kun bay ugu fadhisaa buu leeyahay afartii kun uguma fadhiso kii kale wuu rumeeyeyo afar kun iyo shan boqol buu ka siiyey waana beentii marka kaana ilaahay la hadli maayo u naxariisan maayo ma tahiraayo mana fiirinayo subxaana wa tacaala ka saddexaad wa rajulu nin waayo baayaca la baayactamay oo la ballamay imaaman hogaamiye nin la dooranahayuu u ololeeyey laa yubaayicuhu ugunala mubaayacoonin ilaa lidunya adduun maahan fa in actaahu minha hadduu adduunkii wax ka siiyo wafaa waa u oofinayaa ballantii mar allaala markii ololihii lagu jiray yuu u ololeeyey in badan buu la mudaayacooday adduun keliya waaye haddii meel fiican iyo wasaarad fiican loo dhiibana waa oofinayaa wain lam yucqihi minha haddaan adduunkii wax laga siininna lam yafi u oofin maayo balantii mutafaqun calayh mucaarad buu ku noqonayaa xisbuu samaysanayaa wa canhu can ilnabiyi qaal bayna nafkhatayn labada afuufitaan inta u dhaxaysa arbacuuna waa afartan xasuusitaanka duunka qiyaamee lagu wada dhimanayo iyo midka lagu soo wada baxayo afartan baa u dhaxaysa qaaluu waxay dhaheen yaa abaa hurayrata abaa hurayrow arbaciina yowman ma afartan maalmood baa afartankaa la sheegaayo ma afartan maalmood baa qaala wuxuu yidhi abuu hurayra abaytu ma ogi abaytu abaytu wuxuu ula jeedaa ma jismin karo macnaha wuu ka reebtoonaaday ma ogi waayo macnaheeda qaaluu arbacuuna sana qaala abayt qaaluu arbacuuna shahran qaala abayt wayabla wuu baaba'ayaa wayablaa kullu shayin shay kasta oo min alinsaani insaanka ka mid ah jasadkiisa oo dhan wuu dhammaanayaa ilaa cajaba danbi cajaba danbi mooyaane fiihi cagkaasaa yurakkabu alkhalqu khalqiga laga rakibayaa oo laga khalqayaa uma kabacdi yunazil allahu ilaa wuxuu ka soo dejinayaa min alsamaa'i xagga sare maa'an biyo fayambituuna way soo dhalanayaan dadkii kamaa yambutu albakhlu baqalka suu u soo dhasho cagaarka cagaarka dhulka suu uga soo baxo oo kale ayay mataqaanaa u soo dhalanayaan muttafaqun calayhi marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa labada afuufitaan afartan baa u dhaxaysa wuu jasmin waayey abuu hurayra inay afartan maalmood ama afartan sano ama afartan bil ay tahay rasuulku intaa kadib wuxuu tilmaamay insaanku dhammaan inuu baaba'ayo ilaa cajaba dembi maahane waa dibka inta dambe cajaba dembi waxaa loola jeedaa lafta dhabarka lafdhabarka ah oo ra'siga iyo meesha ugu hoosaysae caska ah meeshaasaa laga wadaa macnaa lafdhabartaada taabo hoos u sii soco lafdhabartu saasay usii dheer tahay hoos markaad u socota meesha ugu dambaysee birada agteeda ah lafta ugu dambayso taasaa aan baaba'aynin inta kale bani aadamku wuu ka baaba'ayaa kaasaa laga rakibayaa oo laga khalqayaa mar labaad roob baa imaanaya markaasay dadkii soo dhalanayaan wa canhu qaala baynamaa wakhti annabiyu nebiga fii majlisin gole uu yahay majlisku waa meelaha la fadhiisto oo yuxadiu alqowma qoomka uu u xadiid akhrinaayo jaa'ahu acraabiyun nin herbaadiya u yimid faqaala wuxuu yidhi mata saacatu goormay saacaddu dhacaysaa saacadda qiyaama waa goormee famadaa rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu sii watay xadiidkiisa yuxadatu asagoo dadka u xadiidaynayo xadiidkiisii akhrinayo iska gudbay faqaala bacdu alqowmi qoomkii qayb ka mida waxay dhaheen samicnaa qaala wixii uu yidhi wuu maqlay nebiga oo fakariha maa qaala wuxuu yidhi buu nacay su'aasha la weydiiyey rasuulku wuu maqlay laakiin wuu dhibsaday saasuu ugu jawaabi waayey wa qaala bacdum qaarkood waxay dhaheen bal mayee lam yasmac maba uusan maqlinba rasuulka sal alla calah wasalam oo haddii uu maqli lahaa wuu u jawaabi lahaa nebi moxamed oo su'aal la weydiiya maba aamusi lahayn saa darteed ma uusan maqlin xataa idaa qadaa xadiidahu ilaa xadiidkiisa uu dhammaystay nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ayna asaa'ilu aawi kii i weydiinaya su'aasha can isaacati saacadda qiyaamo ahayd mata saacatu kii lahaa aawi qaala wuxuu yidhi haa ana yaa rasuula allah ani waay rasuulkii ilaahayo qaala rasuulku wuxuu dhahay idaa dayicat alamaanatu amaanada haddii la dayaco fantadir isaacata saacadda qiyaama sug hal qof oo ammaano ilaaliya haddii la waayo adduunkoo lagu ciyaaro saacadda qiyaama sug buu yidhi qaala ninkii wuxuu yidhi kayfa idaacatuhaa ku cayaaritaankeedu waa sidee see loogu ciyaarayaa oo loo dayacaya ammaanada qaala rasuulku wuxuu yidhi idaa wusida alamru amarka haddii loo tiiriyo oo loo dhiibo ilaa hayri ahlihi ahalkiisa hayrkiisa macna haddadaan u qalmin haddii loo dhiibo fantad idaa wusida alamru amarka haddii loo tiiriyo ilaa hayri ahlihi ehel ehelkadaanu ahayn macnaha ehelkii kayrkii haddii loo dhiibo faintadir isaacata saacadda qiyaama sug buu yidhi rasuulka sal allah calayh wasalam rawahu lbukhaariy hogaaminta madaxtinimada wax allaala wixii amarkaa haddii meel aan u qalmin iyo dad aanba aqoon si loo maamulo gacanta loo geliyo wax dhiman markaa ma jirto wa canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaal wuxuu nebiga yusalluuna lakum way idin dujinayaan waa imaamyadii imaamyadaa loola jeedaa a'immaanta masaajidada iyo dadka wax tujiyaa way idin tujinayaan salaaddii fa in asaabuu hadday asiibaan oo sidii loogu tala galay ay salaadda idin tujiyaan falakum waad leedihiin ayaguna way leeyihiin macnaha wa in akhta'uu hadday gafaan falakum idinku ajir baad leedihiin dembigana waa calayhim korkoodu ahaanayaa rawahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey wa canhu sala allahu calayh wasalam nebiga kuntum waxaad ahaydeen buu wa canhu dheh radia allahu canhu waa saxaabigii hore kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas aayadda tafsiirkeeda qaala wuxuu yidhi khayru nnaasi linnaasi baa loola jeedaa waxaad tihiin dadka kuwa u khayrka badanoo dadka loo soo saaray ya'tuuna bihim way la imaanayaan dadkii fi salaasili ayagoo silsilo ku xirxiranoo fii acnaaqihim qooraha loogu soo xiray xataa yadkhuluu ilaa ay soo galaan fi lislaami islaamka sow ma aha marka ummatu muxamed ummad loo soo dira dadka kuwa u khayr badan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas linnaasi macnaha khayru nnaasi linnaas baa loola jeedaa way baxayaan dad bay aadayaan dagaal bay gelayeen dad baa lasoo taxaabaya silsilad baa lagu soo xiraa magaalada madiina la keenaya way islaamayaan jannay gelayaan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas marka wa canhu can ilnabiyi qaal cajiba allah ilaahay wuxuu la yaabaa min qowmin qowm yadkhuluuna aljannata jannada gelaya fi silsilada ku gelaya rawaahum albukhaariyu waasan hadda soo tilmaanay macnaha waxaa loola jeedaa yu'saruuna waa lasoo taxaabayaa oo waa lasoo qafaalayaa yuqayaduuna waa lasoo katiinadaynaa lasoo xirxirayaa uma yuslimuuna way islaamayaan haddana fayadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan maxay jannada ku galeen silsilado wa canhu can اlnabiyi sal allah calayh wasalam qaala wuxuu yihi nebiga axaba albilaadi bilaad waxaa loogu jecel yahay ila allahi ilaah xaggiisa masaajiduhaa masaajidada wa abqadu albilaadi bilaadka iyo dhulka waxaa loogu necab yahay ila allahi ilaah xaggiisa aswaaquha suuqyaalkooda rawaahu muslim suuqana waan jecelnahay masaajada waa necebnahay sidaas darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala adduunka buqca ku taala masaajidka ugu jecel yahay buqca adduunka ku taalna suuqa ugu necba ilan qishka khiyaanada dhaca dhaarta beenta ah wax walba meeshaa laga helaa masaajidadana raadadahaashada ilaahay tasbiix tadkiir salaad akhrin qur'aan meeshaa loogu tagaa wa can salmaan alfarisiy radia allahu canhu min qowlihi qowlkiisa qaala uu laa takuunanna ha ahaanin in istadacta haddaad kari karta awala man yadkhulu suuq qofka ugu horeeye suuqa gala walaa aakhira man yakhruju minha iyo qofka ugu dambeeyee ka soo baxa ha noqonin suuqa qofka ugu horeeye gelaya ha noqon ha lagaaga horeeyo qofka ugu dambeeye ka soo baxayna ha noqon ha lagaaga dambeeyo annagu waxaan nahay dadka ugu horeeye fura dukaamada ama shilin heshaa uun baan ku gaaraynaa ilaa maqhribkii ilaa habeenkii lix sac ha noqon qofka ugu dambeeya suuqa ka baxa fa innahaa maxaa yeele suuqu macrakatu shaytaani waa golo shaydaan waa waa markaska shayaadiinta wa fiiha wa bihaa dheh suuqyada ayaa ayuu yansubu raayatahu calankiisuu surtaa rawaahu muslim haakadaa saasuu markaa ku wariyey sidaa darteed ayaa waxaa la tilmaamayaa raayooyinkii calamada shaydaanku suuqyaday markaa suran yihiin wa rawaahu albarqaaniyun fii saxiixihi can salmaan qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi laa takun ha ahaanin awala man yadkhulu suuqa qofka ugu horeeya suuqa gelaya walaa aakhira man yakhruju qofka ugu dambeeya ka soo baxaya minha suuqana ha noqonin fiiha daaba ashaytaanu shaytaanku suuquu ku ukuma dhalaaye baab wuu ku ukumeeyaa suuqa wa farrakha waana ku dilaaciyaa ileen doorada ama digaagadda markii ukumaha loo dhigo cabaar bay ku fadhisaa soo maaha kadib baad maqlaysaa jiiq jiiqa xunbaa soo baxay afkay ku dilaacinaysaa kub intay siisay kala dilaacinaysaa ilmaa ka soo baxaa shaytaanka suuquu ku ilmo dhalaa macnaha meeshaasuu ku ukumeeya kuna dhalaa marka meel noocaasoo kalaa meel loo degdego ma aha meel lagu daahana ma aha wacan caasim alaxwal can cabdullaahi bni sarjisa qaala qultu lirasuuli illaahi rasuulkii alla waxaan ku idhi yaa rasuula allah rasuulkii allow gafara allaahu laka allah kuu dembi dhaafo qaala rasuulku wuxuu ii yidhi walaka adigana allah kuu dembi dhaafo ilaahay ha kuu dembi dhaafo adigana allah kuu dhaafo gafara allaahu ilaahay ha kuu dhaafo laka adiga qaala rasuulku wuxuu ii yidhi walaka adna allah kuu dembi dhaafo qaala caasim wuxuu yidhi qultu lahu waxaan ku idhi cabdullaahi bnu sarjis waxaan ku idhi astakfara laka rasuuluullah rasuulkii alla maaba kuu dembi dhaaf weydiiyey qaala wuxuu yidhi nacam haa walaka adi xataa wuu kuu dembidhaaf weydiiyey oo wuxuu ula jeedaa ani markuu ii dembidhaaf weydiiyey adi xataa wuu kuu dembidhaaf weydiiyey uma kadib talaa wuxuu akhriyey haadihi alaaya aayaddan ee tan ah wastakfir lidembika dembidhaaf ka weydiisa dembigaaga walilmu'miniina mu'miniintana u dembidhaaf weydii waalmu'minaati gabdhaha mu'minaatkana u dembidhaaf weydii rawaahu muslim wacan abi mascuud alansaari radi allaahu canhu qaala qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina mima adraka annaasu dadka waxyaabaha ay ka soo minguuriyeen oo ay ka haleeleen oo ay ka soo heleen min kalaami nubuwati aluulaa nebiyaashii hor hadalladooda waxaa ka mid ahaa idaa lam tastaxyi haddaadan xishood lahayn oodan xishoonaynin fasnac maa shi'ta waxaad doonto samay sariiglaabow bax waxaa doonta samey waad arkaysaa suuqa gabar qaban baa ku soconaysa wanaag bay u malaysaa nin waxaa soconaya jeegadu saa ugu jarantaa wanaag buu u maleeyaa nin waxaa arkaysaa khamrada gacanta ku wata suuquu maraya wanaag buu u maleeyaa midaa gabar garabka ka haysta wanaag buu u maleeyaa macnaha idaa lam tastaxyi qofku waa inuu xishood lahaado xataa xumaanta qofka marka uu la jahro uu bannaanka la yimaado iyo markuu la dhuunto way kala xishood wanaagsan tahay oo qofka markuu bannaanka la yimaado waxba dhiman ma jiro waa salig meesha ugu dambaysaa laakiin qofku xumaa hadduu sameeyo xumaantiina uu og yahay uusan la sii qarsanayuu dhuumanayo waa qof iimaan uun markaa ku jira markaasaa rasuusha hore waxaa laga soo guuriyey idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta wax allaala waxaad doonto samay rawahu albukhaariyu wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala alnabiyu sala allahu calayh wasalam awalu maa shaykan ugu horeeya yuqdaa la xukminayo bayna annaasi dadka baynkooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaama fi fidimaa'i waa dhiigaga muttafaqun calayhi dhiigaa ugu horeeya wax la iska xisaabo macnaha waa qadaayaha imtiqaanaad dhiiga waa dilka iyo waxyaabaha maanta dadka dhexdooda ka dhaca dhiiggaasaa ugu horeeya xadiidka tilmaamay waxa ugu horeeya ee qiyaamo layska xisaabo waa salaada iyo xadiidkan waxaa lagu jamciyaa oo ay muxadiiintu leeyihiin wax bini aadam xaqiisaoo layska xisaaba dhiigga ugu horeeya haddii dhiig lagaa waayo oo weligaada gacanku dhiig la noqonin waad badbaadaysaa inta kale waxa xuquuq ilaahay ahna salaada ugu horaysaa haddii salaadu hagaagto waxa ka xiga oo dhan way kuu fiicnaanayaan hadday xumaatana waxa ku xiga oo dhan way xumaanayaan wa can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulku wuxuu yidhi khuliqat almalaa'ikatu malaa'igta waxaa laga laga abuuray min nuurin iftiin wa khuliqa aljaama jaanka waa jinni abajinniye min maarijin holac baa laga abuuray oo min naarin naar ah wakhuliqa khuliqa aadamu aadamna waxaa laga abuuray mimaa wasifa lakum wixii laydiin sifeeyey waxa laydiin tilmaamoo qur'aanka lagu tilmaamay waa ciide taasaa laga abuuray rawaahu muslim wa canha weli waa caaisha radia allaahu canha qaalad waxay tiri kaana khuluqu nebiyillaahi nebigii ilaahay khuluqdiisa iyo dabeecaddiisa waxay ahayd alqur'aana qur'aankay ahayd rawaahu muslim fii jumlati xadiidin طawiil waa gobol xadiis dheer ka mid ah wa canhaa weli waa caaisho qaalad waxay tiri qaala rasuuluullaahi rasuulka alla wuxuu yidhi man axabba qofkii jeclaada liqaa'a allah ilaahay la kulankiisa axabba allaahu ilaahay wuxuu jeclaadaa liqaahu la kulankiisa waman kariha qofkii naca liqaa'a waman kariha qofkii naca la kulanka alle liqaa'a man kariha liqa'a allah la kulanka ilaahay qofkii nacana kariha allaahu liqaa'a ilahay la kulankiisuu nacaa faqult waxaan idhi tiri tihi caaisha yaa rasuula allah rasuulkii allow akaraahiyatu lmowti ma ceeb baad ula jeedaa fakullunaa dhammaanteen nakrahu lmowt geerida waa necebnahay qaala rasuulku wuxuu dhahay laysa kadalika saa ma aha walaakina almu'mina laakiin qofka mu'minka ah idaa bushira haddii loogu bishaareeyo biraxmat illaahi ilaahay naxariistiisa wa ridwaanihi raadiyahaashadiisa wa jannatihi jannadiisa axaba liqaa'a allah la kulanka alluu jeclaabaa faaxab allah liqaa'ah ilahayna la kulankiisuu jeclaadaa waina alkaafira gaalku idaa bushira bicadaabi illaahi haddii cadaabka alla loogu bishaareeyo wa sakhatihi iyo caradiisa kariha liqaa'a allah la kulanka alluu nacaa wa kariha allah liqaa'ahu ilahayna la kulankiisuu nacaa subxaana wa tacaala rawaahu muslim ilaahay la kulankeenna ma nacee khayrka iyo wanaagga ilaahana waafajiyo can ummi اlmu'miniin safiyata binti xuyay radia allahu canha qaalat kana alnabiyu wbilahi towfiiq wallahu subxaana watacaala aclam